bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cabdillahi الcusaymiy غafar allah lahu wlahm jamiica biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar abi qaabusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi walih waslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul almatun khasatan usul xadiid اlmustafa warasul mujtaba slى اllahu عalayh wعlى alihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlajl fahada huwa almajlis aلsaadis wالsituun min majalisi iqra'i wa sharxi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 ugaga tagay iyo waxyaabihii ilaahay wa watacaala ugu manaystay ay ka mid ahayd dilaacinta loo dilaaciyey iyo burqinta loo burqiyey isha maau zamzam loo burqiyey iyo niminka reer jurhum oo u soo degay iyo nabi ismaaciil calayhi asalaam oo calaa nebiyina oo ka guursaday mar labaadna ka guursaday kadibna uu nabi ibraahim calayhi salaam yimid laba jeer ayaan ku soo jirnay waxaan marka hadda joognaa xadiidka bartamihiisa wax yarbaa horey u dhaafnay wa fii riwaayatin fa jaءa faqaala ayna ismaaciilu halkaasaan joognay wa fii riwaayatin riwaayad waxaa ku sugnaa ama ku sugan fa jaa waxaa yimid fa waa yimid nabi ibraahim marka fa jaa waa yimid nabi ibraahim fa wuxuu yidhi ayna ismaaciilu ismaaciil xaguu jira fa qaalat imra'atu haweenaydiis waxay tidhi oo nabi ismaaciil u qaba waa islaanti labaade dahaba wuu tagay yasiidu isagoo noo ugaara ugaar buu noo doonay weyaan fa qaalat waxay tihi imra'atu haweenaydiisa alaa tanzilu adeerow maaddegtid alaa tanzilu maaddegtid oo fatatcama aad quudatid oo tashrabaad cabtid intaad guriga aad degto ood fadhiisato maad qadaysid ood biyo cabtid weeyaan wax ilahay ku qadar aad cabtid qaala wuxuu yidhi wamaa acaamukum cunadiinna maxay tahay wamaa sharaabakum cabitaankiinna wa sharaabuna cabitaanka nagana almaa waa biyo weeyaan qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim calayhi salaam allaahuma aleh ubaarik u barakay lahum ayaga fii acaamihim cunadooda u barakay io wa sharaabihim cabitaankooda u barakay weeyaan qaala wuxuu yidhi faqaala abulqaasim nabi muxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam barakatu dacwati ibraahiima nebi ibraahim ducadiisii barakadeedii ayaa ku dhacday weeyaan oo ugu duceeyey hilibka qaala wuxuu yidhi faida jaa haduu yimaado nabi ibrahim baa dhihi qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim faida jaa hadduu yimaado zawjuki ninkaad hadduu yimaado faqra'ii calayhi salaama salaam ku dul akhri oo igu salaam wamuriihi waxaad fartaa an yuhabita inuu adkeeyo catabata baabihi albaabkiisa kaadkiisa inuu adkeeyo albaabka uusan muxuu ahay bedelin mar far weeyaan u sheeg falama jaa ismaaciilu markuu nabi ismaaciil yimid qaala wuxuu yidhi hal ataakum min axadin qof mi idin yimid qaalat waxay tihi nacam haa ataana waxaa noo yimid shaykhun in oday ah xasanu lhay'ati xagga muuqaalkan aad u qurux badan oo u wanaag badan weeyaan wa anat calayhi way ammaantay wanaaggii u lahaa iyo haybadiisii iyo sharaftiisii ay ka sheekaysa tii hore ma ayna sheegin odayaa noo yimid muxuunba iska tiri weeyaan fa wuu iga kaa weydiiyey canka xaggaada oo muxuu ahay ninkaagii aawey ama ismaaciil aawey ugu yidhi fa canki aw canka cafwan fa wuu ikaa weydiiyey canka xaggaada faahbartu waan u sheegay fasalanii haddana wuxuu weydiiyey kayfa cayshunaa noloshanaga sida ay tahay faahbartu waxaan u sheegay anaa anaga bihayrin inaan khayr ku sugannahay qaala wuxuu yidhi faawsaaki bishayin wax makuu dardaarmay qaalat waxay tihi nacam haay yuqriu yaqra'u akhrina calayka dushaada asalaama salaam ayuu akhrinayaa wayamuruka wuxuu ku farayaa an tuhabita inaad adkayso catabata baabika albaabka adkaadkiisa inaad adkayso ayuu ku farayaa weyaan qaala wuxuu yidhi daaka abi ka abahi weyaan wa anti adigana alcatabatu catabada adiga weyaan amaranii wuxuu ifaray an umsikaki inaan ku haysto onan ku furin ayuu ifaray weyaan uma intaa kadib labia wuu nagaaday nabi ibraahim calayhi salaam canhum xaggooda maa shaa allah alle intuu doon ayuu ka maqnaaday weyaan lubtigaas waa maqnaashadii jaa wuu yimid bacda dalika wa ismaaciilu nabi ismaaciilna uma intaa kadib jaa waa yimid nabi ibraahim weyaane calayhi salaam bacda dalika intaa maqnaashada kadib wa ismaaciilu nabi ismaaciilna yubri uu dhaadanaya waxa weyaan uu dhuubaya wayaane nablan leebab oo lahu isaga usugnaatay ayuu af u yeelaya weyaan mhm. yubri waxa weeyaan uu dhaadayo nablan leebab oo lahu isaga u sugnaatay taxta dawxatin geed weyn hoostiisan uu ku dhaadanayo weyaan oo muxuu ahaa uu afka u dhuubayo weyaan leebabkii qariiban meel u dhow min zamzama biya zamzam isagoo fadhiyo ayuu u yimid falamaa ra'aahu markuu arkay nabi ismaaciil aabihi markuu arkay qaama wuu istaagay ilayhi aabihiis ayuu istaago nabi ibraahim calayhim asalaam fa sanaca wuxuu ku sameeyey kamaa yasnacu siduu sameeye alwaalidu qofka waalidka bilwaladi ayuu ku sameeyey weeyaan waalwaladu canugana bilwaalidi qofka waalid siduu ku sameeya waalid iyo waalid si ay isu sameeyaan oo isu qorqoraystaan oo isu salaamaan oo dad kale si ka wanaagsan oo ka naxariis badan isu salaamaan ayay isu salaameen weeyaan qal wuxuu yidhi ismaaciilu ismaaciilow ina allaha alla weyne amarani wuxuu ifaray biamrin arrin buu ifaray qaala wuxuu yidhi fasnac sameey abow maa amaraka wuxuu ku faray rabbuka rabbiga daa'iman wa abadan waa weli waa canug baari ah weeyaan marka yaa abati ifcal maa tu'mar waa tii kale ahayd markii gowracii iyo howlihii loo yimid uu muxuu ahay qoortii dhiibtay weeyaan sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yaa ismaaciil ismaaciilow ina allaha alla weyne amarani wuxuu ifaray biamrin arrin buu ifaray qala wuxuu yidhi fasnac samey maa amaraka rabuka rabbiga wuxuu ku faray sameey way abow qaala wuxuu yidhi watuciinunii iigu kaalmaynaysaa qaala wuxuu yidhi wauciinuka waan kugu kaalmaynaya weyaan qaala wuxuu yidhi fa ina allaha la weyne amaranii wuxuu i faray an abnii inaan dhisa beytan guri guri aan dhis haahunaa meeshaan inaan guri ka dhisa ayaad i faray weeyaan guriga waa kacbadi waa beytka allah subxaana wa tacala fi lardi wa ashaara wuxuu gacanta ku oo buur yar ah murtaficatin kor u qaadan calaa maa xawlaha wixii gaarasheeda ka yar sarrayso ayaa waa meeshii aan soo tilmaamayno daadka iyo biyaha socda ay dhinacyaha ka maraayeen weyaan calaa akimatin buur yar oo murtaficatin weliba akimada qaaliban markii ay bacaad tahay ayaa loo isticmaala w murtaficatin kor u qaadan calaa maa xawlaha wixii hareeraheeda ah fa cinda dalika wakhtiga asaga ayuu rafaca kor u qaaday alqawaacida asaaskii iyo foundationka ayuu kor u qaaday weyaan min albeyti beytka alla subxaana wa tacaala fa jacala ismaaciilu nabi ismaaciil wuxuu gudagelay yaatii inuu la imaado bilxijaarati dhagxaan inuu keeno ayuu gudagelay weyaan wa ibraahiimu nabi ibraahim ymin uu dhisa kacbadii dhagxaantii waxaa keeni ismaaciil dhismihiina waxaa u taagan ibraahim calayhim asalaam xataa ida irtafaca markuu kor aada albinaau dhismaha jaaa wuxuu la yimid uu keenay bi hada alxajar dhagaxaan ayuu u keenay weyaan fawadacahu dhulkuu udhigay lahu isaga faqaama calayhi wuu ku istaago weeyaan wa huwa yabni isagana wuu dhisaya wa ismaaciiluna ismaaciil yunaawiluhu wuxuu u dhiibaya alxijaarata dhagxaanta wahumaa iyagana yaquulaana ay leeyihiin rabbanaa rabbiga nagaw taqabal naga aqbal mina annaga xagganaga naga aqbal inaka adiga ayaa anta adiga asamiicu mid maqlid badan alcaliim oo marka ay ku bilaabeen dhismihii dhagaxan uu leeyahay wuu udhigayna waa dhagaxa muxuuah wiish ahaan loo adeegsanay sidii liftiga ama wiishka ayaa loo adeegsanaya marna kor u laaday maruu la degay sidii riwaayad taariikhiga ay sheegayaan weyaan wa fii riwaayatin ina ibraahimana ibraahim kharaja wuxuu la baxay biismaaciila ayuu la baxay wa ummi ismaaciila ismaaciil hoydiina waa la wa macahum waxay wateen oo sahay ay wateen shannatun qirbad amaba sibraar yara duqoobay fiiha sibraarka gudihiisa waxaa ku sugnaa maaun biya fa jacalat waxay ummu ismaaciila ismaaciil hooyadii tashrabu inay ka cabto min ashannati sibraarki ama qirbadi fayadiru kadibna uu dararo oo u caana keena labanuha caanaheeda weyaan calaa sabiyiha canugeeda xataa qadima makata ilaa maka uu ka soo gala ibraahim iyo ismaaciil iyo hooyadii ismaaciil weyaan fawadacahaa markaasuu dhigay taxta dawxatin geed weyn hoostii uma intaa kadib rajaca ibraahimu ibrahim uu iska laabtay ilaa ahlihi reerkiis kale ayuu laabtay weyaan fatabactu waxaa dabagashay oo raacday ummu ismaaciila ismaaciil hooyadii xataa ilaa lamaa balaquu markay gaareen kada meesha la yidhaahdo naadathu way u dhawaaqday meel kada la yidhahdo weeyaan naadathu way u dhawaaqday min waraa'ihi gadaashiisa yaa ibraahiim ibraahiimow ilaa man tatrukuna ayaad nooga tegaysaa qaala wuxuu yidhi ilallaahi alla weynaan idinkiga tegi qaalat waxay tihi radiitu waxaan ku raalli noqday billaah alla weyne farajacat way laabatay wajcalat waxay guda gesh tashrabu inay ka cabda min ashannati qirbadi aw yadiru kadibna uu muxuu labanuha caanaheeda calaa sabiya canugeeda u darara weeyaan xataa lamaa faniya markuu muxuu aha ka dhammaada almaau biyaha qaalat waxay tidhi low dahabtu haddii aan tegi lahaa oo fa nadartu aan fiirfiirin lahaa lacallii waxaa laga yaabaa ah uxisu inaan dareem axadan qof oo i kaalmeeye ayaa laga yaabaa eh qaala wuxuu yidhi fadahabat kadibna way dhaqaaqday fa sacidat isafa buurta safa ayay fuushay fa nadarat way fiirisay wa nadarat way fiirisay hal tuxisu axadan qof inay helayso ama ay dareemayso weyaan dhan walbay fiirisay falam tuxisa maayna dareemin oyna arkin axadan qof falamaa balagat ilwaadi waadigii ay kaga soo hobat safo markaay soo gaartay sacad way oroday wa atat ilmarwata buurta marwo ayay fuushay weyaan oy tagtay wa facalat way samaysay daalika sii socodka io soo socodka ashwaatan wareegyo ayay samaysay way mar tag soo noqo tag soo noqo uma qaalat waxay tidhi low oo fa nadartu aan fiirin lahaa maa facala wuxuu sameeyey tacnii waxay ula jeeda asabiya canuga weyaane canugii wuxuu sameeyey haddii aan fiirin lahaa arrin fiican baa aan hadleed weyaan fadahabat way tagtay wa nadarat way fiirisay faidaa huwa waaba isagoo calaa xaalihi sidiisii kaannahu waaba isaga ismaaciil yashnaqu waxaa weeye lilmowti geerida u nafbaxa weeyaan nin qof nafbaxa oo qarrac lahoo kale oo hinti intay ka dhammaatay tabartii dhammaatay gaajidii badatay oonkii batay ayaa qof nafbax oo kale uu yahay weyaan yashaq weyaan waa xiqxiqlayna qofka saasuu le weyaan saasaa loola jeeda marka kaana waaba isagoo yashnaqu xiqxiqlayna lilmowti geeri muxuua ah, u xiqxiqlayna qof aad u rafaadsan falam tuqiraha ma aynan muxuuha ah, ku sugin meesha ayadeed oo ma ayna dhigin nafsuha nafteeda nafti kama ogolaan inay ag fadhido canugiio nafta ay ka baxaysa inay iska ag fadhido nafteeda uma ay saamixin oo uma ogolaanin weeyaan fa waxay tihi low dahabtu haddii aan tegi laha yaa u leedahay nafteeda ay u leedahay low dahabtu haddii aan tegi lahaa oo fa nadartu aan fiirin lahaa lacallii waxaa laga yaaba uxisu axadan qof inaan dareemo fadahabat way tagtay fa sacidat isafa buurt safa ayay fuushay fa nadarat way fiirisay wa nadarat waxbay fiirfiirisay falam tuxis axadan qofnama aynan dareemin ma ayna helin xataa aamat ilaahay ka dhammaystirta sabcan toddoba jeer oo inta aad soo noqo inta aad weeyaan oo safo iyo marwo udhexdooda uma qaalat waxay tii low dahabta haddii aan tegi lahaa oo fa nadartu aan fiirin lahaa maa facala wuxuu canugu sameeyey faidaa hiya iyada faidaa hiya faidaa wakhtigaba hiya iyada bisawtin cod ayay maqashay weeyaan fa qaalat waxay gargaar in kaana cindaka khayrun wax khayr ah oo aad ku gargaarto haddii aad gacanta ku haysa qofkan dhawaaqa oo ah, waxbana ma aragto gargaar weyaan faidaa waaba isagoo jibriilu sala allahu alayh wasalam ayay indhaha saartay jibriil ayaaba halkaa taagan faqaala wuxuu yidhi bicaqibihi faqaala wuxuu ku falay weyaan qaaladaa bimacnaa facala wuxuu ku taabtay ama uu ku muxuu aha dhaqdhaqaajiyey bicaqibihi haakada dhulkii ayuu saa ku yidhi weyaan waamaza wuxuu ku dhuftay bicaqibihi cirabtiisa alarda arada ayuu ku dhuftay weyaan fambahaqa almaau biyihi ayaa soo burqaday fadahishat way maanwareertay maanwareer baa ku dhacay umu ismaaciil biyihii ay la wareertay qof dee mxuu ahaa quustay canuga ka quustay ilaahayna uu biyi u burjiyey waa wax cajiib weyaan fadahishat way maanwareertay umu ismaaciil fajcalat waxay gudagashay taxfiru inay mxuu ahay meesha ceel biyihii ay qodo riwaayad kalena waa noo soo martay taxfinu inay meesha ay qodo oy mxuaha waasiciso oy moosta biyihiina ay darsato biuulihi dhirarkii aan soo marnay ayuu ku sheegay weyaan rawahu buhaari imam buhaari ayaa wariyey bi hadi riwaayati riwaayaatkan kulliha dhammaanteed addawxatu dawxadii alshajaratu lkabiira waa geed weyn qowluhu qafa ay walla wuu joosta weyaan waljariyu alrasuulu waa adeega weyaan intii macaanidii xali aan soo marnay walfay macnaahu wajada waalfa cafwan waalfa alfana macnaahu wajada wuu hela weyaan qowluhu yashnaqu ay yashhaqu uu xiqxiqa weyaan intaas ayaa waxaan kaga baxnay xadiidkii dheera oo ka sheekaynayey nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo kacbada dhisitaankeedii iyo tawakulkii ummu ismaaciil oo ay leedahay ilaahay subxana wa tacala hadduu ku faray nama dayacayo weeyaan ayib waan wadi karnaa haddan fila insha allah xadiidka kun sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad wa can saciid ibni zaydin radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi saciid samictu waxaan ka maqlay rasuullah rasuulka all sala allahu alayh waali waslm yaquul isaga wala alkam'atu kam'ada macnaheeda iyo macaanida loo yaqaana dadku way ku kala duwan yihiin qaar waxay u yaqaanaan abooya qaarna lika ayay u yaqaanaan qaarna waxaa lii sheegay in loo yaqaano wan iyo lax marka yaa aqoon ula kamcada raggeedii a kamcada ma taqaanaan kamcada kamcada ha kama maya maya waa carabi ahaan kam ah kam ah waa carabi ha lafdiga waa carabi soomaali maaha ah, waxaan ku rabnaa marka muxuu ahaa af eh, soomaaliya lagu rabaa ah, ah, maya waa taqriiban geed ka soo baxa weeyaan dhulka haheey ahy lika sooma haye diingax axsanta ah, haye lika iyo aha haye laakiin waa isku farac sooma isku farac haa hahay hahay marka calcumuum waa wax dhulka ka ama geed dhulka ka soo baxa oonan bannaanka kor u aadaynin xidado dheerna aan lahayn kuusan adiga taqriiban eh, lika iyo abooye iyo waxaa weeyaan lax iyo wan iyo meesha arabta la aad marka aday ku tala gobollada meeshii aad rabtay la aad magacyo kalena kule loo heli karaa insha allahu tacaala marka nabigeen wuxuu lehy sala allahu alayh waali wasalam alkam'atu likada ama abooyada min almanni manigii uu rabbi subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey reer bani israa'iil ayay ka mid tahay weeyaan manigii uu reer bani israiil ilaahay subxana wa tacala usoo dejiyey cirka lagaga soo dejiyey ama loo soo dejiyey ayay ka mid tahay weyaan wa maauhaa biyaheedana shifaaun dawo ayuu u yahay lilcayni indhaha ayuu daawo u yahay weyaan muttafaqu calayh lidalika rabbigan wuxuu le subxana wa tacala waanzalnaa calaykum almanna wasalwa manigii marka loo soo dejiyey ood ilahay subxana wa tacala siiyey qayb ka mid ah ayay tahay weyaan saasuu nabigeena shegey sal slam inay dawo tahayna waa noo sheegay kitaabkii almanhuuraat walmulax wuu noo dhammaaday waxaan gelaynaa kitaabka la yidhaha kitaabu alistiqfaar dembidhaaf weydiisasho rabbi subxana wa tacaala le dembidhaaf weydiista ayuu kitaab yahay weyaan baabumri faridiis far ayuu baab yahay bilistiqfaari dembidhaaf inaan alla weydiisanna farid lisfara ayuu u baab yahay fadlii fadligiisa istiqfaartii adiga ayay dankuu tahay maca dalika rabbi subxaana wa tacala wuuna farayaa fadligeedana wuu cadaynaya rabbigan subxaana wa tacaala rasuulkeenana saas oo kale ayuu u cadaynaya calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wastakfir dembidhaaf weydiisa lidembika dembigaada alla u weydiis dembidhaaf weeyaan wastakfir dembidhaaf alla weydiisa lidembika dembigaadana alla dembidhaaf u weydiiso walilmuminiina muminiinta i walmuminaati gabdhaha muminaadka iyo wiilasha muminiinta ama ragga muminiinta ah ayagana waxaa weyaan dembidhaaf ilahay weydiis subxana wa tacala lidalika nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam qof kasta oo mumina wuu dembidhaafuu ilahay weydiiyey ila qiyaami saaca waa wax runti aad u fiican wa qaala tacala alle wuxuu yidhi wastaqfir illaaha alla dembidhaaf weydiisa in allaha alla weyne kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembidhaaf badan raxiiman naxariis badan weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi fasabbix tasbiixsa oo nazah bixamdi rabbika rabbiga mahadiisa lala qabo wastakfir dembidhaaf weydiisa hu alla weyne subxaana watacaala inahu alla weyne kaana wuxuu a tawaaban mid towba aqbal badan ayuu ahaaday oo qofka usoo laabta towbada uu ka aqbalaa weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi ladiina kuwii ittaqow alla ka baqeen cinda rabbihim rabbigooda agtiisa waxaa u sugnaatay jannaatun jannooyin iyo beera tajri ay socod taxta alanhaar ilaa qowlihi laga gaaro caza wajal wاlmustakfiriina kuwa dembidhaafka weydiista allah subxaana wa tacaala bilasxaari wakhtiga suxuurta oo intaana salaada ay dhalanin ka hore fajr kuwa alla subxana watacala dembidhaafka weydiista kuwaas waa kuwa rabbigan u ammaanay subxaana wa tacala oo dembigooda la dhaafa weyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi waman yacmal qofkii fala oo la imaada suu'an xumaan oo dembi weyan ow yadlim amaba dulmiya oo ku gardoodo nafsahu naftiisa oo waxyaaba aan u bannaanayn muxuu ahaa dul saaro uma intaa kadib yastafir weydiiso dembidhaaf yastafir dembidhaaf weydiiso allah alla weyne yajid wuxuu helayaa allah alla weyne takafuran mid dhaafitaan badan isagoo ah raxiiman oo naxariis badan weeyaan qaala tacala wuxuu yidhi wamaa kaana allahu alla ma ahan liyucadibahum inuu cadaa mid cadaaba ma ahan wa anta fiihim adoo gudahooda muxuu ku sugan oo dhex jooga alla subxaana watacaala mid cadaaba ma ahanin weyaan oo rabbi nabi maxamed adoo ummadda dhex jooga alla mid cadaaba ma ahan wamaa kaana allahu alla weyne ma ahan liyucadibahum mid cadaaba waanta fiihim adoo dhex jooga lama cadaabayo cadaab oo shaamil ah wahum yastairuuna dembidhaaf ayagoo mxuu alla subxana wa tacala weydiisanan haddana rabbi ma cadaabay subxaana wa tacaala marka istiaar dembidhaaf weydiisashada wax weyn ay ka mid tahay cadaabkii oo ummaddii laga dulqaado oon lagu mxuu ahaa camimin ayuu keensana weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waladiina akhyaartii idaa facaluu haddii ay falaan faaxishatan xumaan aw dalamuu ama ay ku gardaroodaan anfusahum nafafyaalkooda dakaruu xusaan allah fastafaruu dembidhaaf weydiisaan lidunuubihim dunuubtooda waman yakfiru yaa dhaaf adunuuba dunuubta ila allah alla mooyaane laa axad yakfir dunuub ila allah walam yusiruu aanan ku madax adeegin calaa maa facaluu wixi ay sameeyeen wahum yaclamuun ayagoo ogson weeyaan wاlaayaatu aayadaha qur-aanka oo fi lbaabi baabka istikfaarta kaiiratun aaday u tiro badanta ayuu imaamka leeyahy caleyh raxmat ullah macluumatun waa lana yaqaanaa weeyaan xadiid iyo sagaaliyo lixdanaad wa can alaqari اlmusani ninka aqar اlmusani la yidhahdo radia allahu canhu saxaabiga ana rasula rasuulka all sala allahu aleh waali wslam qaala wuxuu yidhi innahu shaniye la yuqaanu waa la culseeyaa ama waa la cabsigeliyaa calaa qalbii qalbigayga oo cabsi iyo culays iyo khawf ayaan dareemaa qalbigayga wa innii anigana la astakfiru waxaan dembidhaaf weydiista allaha alla weyne wa atuubu ilahi waxaan u toobakeenaa fi lyowmi maalinta akara min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan alla ayaan dembidhaaf weydiistaa oon alla u tooba keenaa maca dalika culays iyo baqid iyo cadamada alle inaanu xaqi gudanin ayaan dareema weyaan yuqaanudaas qalbiga qofka mxua ah culays aad ka dareemayso oo weynaantii mas-uuliyaddii iyo cabsi iyo aad ka dareemayso ama dembi lagu qabsado ama saas ayaa yuqaanada macnaheeda saas weyaan marka toddobaatan jeer ayuu rabbi subxana wa tacaala dembidhaaf weydiisanayaa toddobaatan jeer ayaa rabbi subxana wataala u toobakeenaya maca dalika ma dareensana nabiga calayi slat slam inuu xaqii la rabay iyo sidii ay ahayd u fuliyey sala allahu aleh wali maalin kastana saasuu samayn jiray intaa in ka badan waa la jiray sala allahu aleh wali waslem kun sideed boqol ko iyo toddobaatanaad xadiidka kun sideed boqol iyo an abi hurayraa radi alahu canhu qal wuxu hi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka all sala allahu alayh waali wasalam yaquul isagoo le wallahi allan ku dhaartee inii aniga la astaqfir allah allaaan mxuu ahay dembidhaaf weydiistaa wa atuubu aan u toobakeenaa ilayhi isaga fi lyowmi maalinta akara min sabciina mara toddobaatan jeer ka badan ayaan alla subxana watacala u toobakeena dembidhaafna weydiistaa rawahu lbukhaari wacanhu waxaa laga weri abu hurayra radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu hi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam waladii macbuudkii iyo rabbi baan ku dhaartee nafsii naftaydi biyadihi gacantiis ay ku sugan tahay weeyaan waayataliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasulطaanihi wakibriyahi wamalakuutihi wadaatihi subxaanahu wa tacala gacan u qalanta weyan rabbigan subxaana wa tacaala wladii alih baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadihi ay ku sugantay gacantiisa low lam tudnibuu haddaadan dembaabin ladahaba allahu tacala aluu idinla tegi lahay bikum adinka walajaa wuxuu la imaan lahay biqowmin qolo oo yudnibuu dembaabaan fayastakfiruuna dembidhaaf weydiistaan allaha alla weyne tacaala alla kor ahaaye fayakfir uu u dhaafa lahum iyaga weeyaan rawahu muslim xadiidkan waa xadiid aad wanaag badan rajo badan nabiga wuxuu ley sal l slm haddii aadan ilahay baan ku dhaartay haddii aadan dembaabin oo dembi dad la imaana aadan noqonin allah subxaanahu wa tacaala intuu adinka idin qaado ood idan baabi'iyo ayuu wuxuu keeni lahaa dad dembaabaan kadibna alla dhaaf weydiistaan kadibna allah uu dembigooda u dhaafo weeyaan waa nicmo aad weyn haddiiba malaaig aad noqotaana qof dambaaba laydinka wa walahaayayuu nabigeen sal allahu aleh ali marka arrinta ayada waxay tusinaysaa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir allah subxana wa tacala dadku u khalqay soo aqoon uma laha kullu bna aadam khata ayuu nabig sal l slm ibna aadam la arkoo dhan waa gafbadane khaaib maahan khaa waa gafbadane ma nin aan gafayn waxbuu fiirinaya waxbuu ku dhawaaqaya waxbuu halaynaya waxbuu qalbiga ku qabanaya waxbuu isdabamarinaya haa waa gafbadane sidiisaba aroortii ilaa qoraxda ay ka dhacdo ama ilaa laga seexdo inta ayada wuxuu ku jira muxuu ahaa gef kan ka bood kan ku dhac kan ka bood mar uu mxuua toosmara toosi mar muxuu ahaa ku hoobtaba saas khaaawa lidalika rabbiga subxaana wa tacala maadaama uu abiicadeen ogsoon yahay in aan dambowna dhib agtiisa kamaha subxana wa tacala waana noo doontaa insha allahu tacala walaa ubaali uma aabayeelay dembigaada badnaantiisa noo imaan doonta insha allahu tacala oo dembigaad inuu bato alla agtiis waxa weyn maahan in dembigaas kala tuura ood kala burburiya waxba maahan alla subxana wa tacaala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum waamantum ilahi subxana wa tacala cadaabkiina muxuu ku shukri iyo la imaadaan ay waatan uu rabbile subxana wa tacaala marka sideedaba ilaahi subxana wa tacala wuxuu nagu falaa lidalika rajada u oo mu'miniinta ay qabaan waxaa weeyaan muxuu allah subxaana wa tacala adigoo daciifa oon qiimo la sheega maanta aanan lahayn inuu rabbi adig ku cadaabto maxay u tari rabbi subxana wa tacaala kuwaas balada ay ku dhacday oo gaalada ahoo aan rag aan rumaysnayn oo waxaa weeyaan ku dhacday oo tawxiidkii allahu dabamari kuwa iyaga ayaaba mxuu ahaa kuwaas mxuu aha allah cadaabo adiga laakiin allah subxaana watacaala aad u khuduuci u sujuudi u rukuuci dembidhaaf weydiini u bai aad baqaysa ood ka baqaysa rabbi subxana watacala aad istiqfaar la imaanaysaa amaa lagu naara adigaas noocaas inaad alle ku cadaabo waa ka karaamo badan yaha alleh subxana watacala rabbigeen marka in qofka uu halkaas ay u joogta ood waxaa weeyaan is ilaaliyo ood kamaashin cala shawki qof qodax ku socda u u noqda istikfaartaas uu daa'imo carabkiisa waxyaabaha hadda mararka qaar ay dadka akhyaarta sheegaan waxaa ka mid ah mataatuyadan la raaca iyo meela munkar dad baa jiim gala markaad jiimka gasho meelaha qaar muusikaa shida adna u baahanta inaad jiimkii aad meelaad ku tallaabaqaad wada weydey muusikaa meelaha qaar tusaale ahaan amaba jiim xagga iska badig waa si ugu maarmi kartaa inaad safartaa rabtaa gobol aad u socotaa gobolkii muusika la shiday ama diyaaradaha qaar waxay shidaan adoo cumro iyo xaj u socda ama wadan kale wata ayaa la shidaya muusiga adi marka meel haba yaaraatay aad kaga baxsani baabuurkaaba kadegi kartaa diyaaradka adageed kaga degi markaasoo kale qofka inuu carabkiisa daa'iman wa abadan baro istifaarta waxaa dhacaysa ay marka dadka akhyaarta ah oo aad runta istifaarta u badan markuu muusiga iyo munkarka markuu bilowda otomatic aan waxa uu shidmi istiaartiarabkaashidmaadoo qofki isagoon xataa aan istifaar weydiiba toos ad aragte nalka hadduu hadda damo laa qadar allah dam uu yidhahda waxaa shidmi matoorka bannaanka noo yala markiibu istaaraya annagood muxuu ahaa qof ka shaqaynaya uusan jirin ilan waa lagu brograam garay marka bini aadamka isku brograam garay inuu muxuu ahaa istikfaarta la imaadana saasoo kale markuu xataa wax arko markuu muusig maqlo markuu hadal xun maqlo mar uu hakada istaqfirullah waa toosay u shidmaysaa weyaan lidaalika maalinta muxuu ahaa qofka markuu geeriyoona nin walba waxaa weyaan wixii adduunkan ahaan jiray ayaa loo yasiraya dad baa laa ilaaha ila allah daa'iman waa aan joojinay ila ay nafta ka dhacdo qaarna laguma karaay waxaa yeelay markuu qofkan adduun ku sugnaa ayuu carabkiisa wuxuu baray ku tirangeray ku muxuuah tamriiniyey inuu muxuuah istikfaartaas la imaado inuu tawxiidka haayo inuu dikriga alla haya tiyaa loo yasira marka weyaan icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliq weyaan marka waxyaabaha lagu yasiray qofka waa la dhimanayaa weyaan nacam xadiidka kun sideed boqol iyo laba iyo toddobaatanaad wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma waxaa laga weri cbdulahi bn cumar qala wuxuu yihi kunaa waxaanahayna nacudu kuwa u tiriyo kunaa waxaana nacudu kuwa u tiriya lirasuuli rsulka all sala allahu aleh ali waslem fi lmajlis alwaaxid halkii boos oo la fadhiyo iyo halkii meeloo la fadhiyo ile markii meel la fadhiista muddaa la fadhinaya intaas halkaas majlis waxaan u tirin jirnay ayuu leeyahay miata maratin boqol jeer ayaan u tirin jirnay muxuu leeyahy marka boqolkaa jeer rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta atawaabu araxiim rabbi rabbi ikfir idhaaf lii aniga dembigayga idhaaf watub calaya iga tawba aqbal oo dembigaan la imaaday iga dhaaf inaka adiga anta atawaabu allihii tawba aqbal badan ayaa tahay alraxiimu naxariis badan weeyaan hal majlis halboo soo fadhiistay ayaan boqol jeer u tirin jirnay ayuu leeyahay cabdulahi bin cumar nabigeena sal allahu aleh ali waslem inta ayada waxaa weeyaan waa saxaabadu baraya liana allah caza wajal afara lahu ma taqadam bidembi wama taahar dembigiis hore iyo kii dambeba ilahi u dhaaf subxana wa tacala nabigeena alayh slat slam laakiin ummaddu baraya afalaa akunu cabdan shakuurana waa taalla marka caaisho ay weydiisay istaagnidii iyo luguhii bararay iyo muxuu ahaa dhibkii cibaadada ka haysta marka ay weydiisay oo dembigii in loo dhaafayna ay xasuusay muxuu ku yidhi nabiga alai slat slam afalaa akuuna cabdan shakuuran addoon alle ku shukriya sooma noqonay sooma ahanay ma addoon muxuu ahaa waxaan noqonayaa aan alle ku shukrin subxana wa tacala siday soomaalida dhihi jirtay doqon faras looga degay dhihi jirta weyaan masaasaa noqonaya maya abadan bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo dembigiiskii hore kii dambe la dhaafi ayaa wuxuu samaynayaa eh, inuu mxuu aha la imaado cibaado dheeri ah qaar mxuu aha uu darajaadkiis kor ugu sii qaado iyo qaar annaga uu nagu eh, eh, tarbiyeeyaba weyaan oo annaga noo noqda tarbiye iyo ariiqaan marna rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey wtirmidi waqaala xadiiun saxiix xadidku xadiid saxiix weyaan xadiidku siddeed boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad وn بن cabaasi radي الlahu taعala anهuma qal wuxu abdulahi بn cabaas qala rasul rasulka al wuxuu yidhi slى اllahu عalيه ali waslm man lazima اlistiغfara istiغfaarta qofka laazimo jacala allahu alle wuxuu u yeela lahu isaga min kuli diiqin ciriiri la arka mahrajan meeluu kaga baxa ayuu ilahay u siiya subxana wa tacaala wa min kuli fahmin murugo kastana farajan faraj iyo mxuu aha meel bannaan hood uga baxa ayaad rabbi subxana wa tacala siiya warazaqahu rabbi wuu ku irzaqa min xayu laa yaxtasibu meelun xisaabsanayn rawahu abu dawuud xadiidkan sanad ahaan waa xadiid daciifa laakiin macaanidiisa axaadiista kale ood ogeydeen oo ka sheekaynaysay oo qaarkan soo marnay qaarka noo dambeeyaba ayaa ka sheekayna weyaan marka asagaa looma baahna in hadda la daliishado waxyaabaha saxiix oo nabigeena ka sugan calayhi salatu slam waxaa ka mid ah, oo hamiga iyo murugti waxyaabaha qaado xadiidkii allaahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qada'uka as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw ansamayta bihi nafsak أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه يعني حديثkaas qofkii murug hadda ay hays fadhigaan u fadhiyo hadda ha tijaabiyo hadda ha tijaabiyo murug nooc kasta ahaata hadda ha tijaabiyo hore toosay u daynaysaa waa muxuu ahaa wamaa yandiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyun yuuxa waa xaqiiqa tijaabiya hadda hal qofkii ay ku taaganta wax un hadda ha intaan cishaa la gaarin waxaan ka duulaya macruuf nabigeenna calayhi insha allahu tacala insha allahu tacala insha allahu tacala wakhtiga dee taxdiidka wakhtiga nas ku soo aroornay ma laakiin waa un iqada aan ku qabna qowlka nabiga calayhi salatu salaam ilaa adhab allahu hamahu uu nabiga yidhi calayhi salaam nacam ayib xadiid kun siddeed boqol iyo afar iyo todobaatanaad an ibn mascuudin waxa lgu radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abdullahi bn mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem man qaala qofkii yidha astaqfir allah ayaan dembi dhaaf weydiisanaa aladii allahaasoo laa ilaaha ilah usan jirin ilaa huwa isaga mooyane alxaya bifatxi alxay alxayuda dabcan waa mxuu ahaa waa la sheegaa laakiin sida eh, ay culimmada u badan yihiin waa in alxaya eh, la ciraabiyo weeyaan oo la fadxiyo alxaya alqayuuma man qaala qofkii ihado astaqfiru llaha allah dambidhaaf weydiisana aladii allaasoo laa ilaha ila usan jirin ila huwa isaga alxaya allihii noola alqayuuma allihii addoomihiisa shu'uuntooda u taagnaa waatuub waanu tooba keena ilaahi isaga uqufirat waa la dhaafaa dunuubuhu dunuubtiisa wain kaana haba ahaaday qad fara mid ka cararay min azaxfi iska hor imaadka oo gaalada iyo muslimiinta markay jihaadka xaqa iskaga hor yimaadaan haba ka carara weyaan waa dembi aad u weyn marka ayada rawahu abu dawud ayaa xadidka wariyey wtirmidi walxaakim wa qala xadiidun saxiix calaa shari albuhari wamuslim xadidku xadii saxiix weeyaan xadiidku sideed boqol iyo shan iyo toddobaatanaad wacan shadaad ibn awsin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi shadaad wacan shadaad ibn awsin radi allahu tacala anhu can nebiga wuxuu ka wariy sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi sayid اlistiqfaar dembidhaaf weydiisashada siyaqda iyo sida loo yidhaahda kan ugu sayidsan ama istikfaarta sayidkeeda sayid اlistikfaari istikfaarta sayidkeeda iyo madaxdeeda an yaquula alcabdu addoonku waa inuu yidhahda allahuma anta rabbii laa ilaaha ila anta khalaqtanii waana cabduka waana calaa cahdika wacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abu'u laka binicmatika calaya waabu'u bidanbi faغfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ila anta istikfaaroo dhan tan madaxdu ah oo sayidku ah taas ayuu nabig alayh salaat slaam sayid listiqfaari istiqfaarta madaxdeeda an yaquula alcabdu addoonku waa inuu yidhahdo allaahuma allahayow anta adiga ayaa rabbii aniga rabbigay ah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adi mooyane khalaqtanii waaday uuntigadii abuurtay wa ana anigana cabduka addoonkaada ayaan ahay wa ana anigana calaa acdika ballantaadii ayaan ku taaganahay iyo wacdika yaboohaadaad i yaboohday ayaan ku taaganahay weeyaan ma staactu inta aan kara oon awoodo weeyaan acuudu waan magangalaya bika adiga min shari maa shay sharkiisaan kaa magangalaya sanactu aan sameeyey abuu waan soo noqonaya waan kula soo noqonaya laka adiga binicmatika nicmadaada calaya oo shukrigeedii iyo wixii aan la soo noqona adiga ayaan muxuu kuu celina weeyaan wa abuu waan la soo noqonaya bidembi dembigaygan adaan kula soo laabanaya o inaad ii dhaafta adiga ayaan rabbigo ku weydiisanaya ee faqfir ii dhaaf lii aniga rabbigo dembigayga dhaaf fainahu maxaa yeele laa yakfiru ma dhaaf adunuuba dunuubta ilaa anta adiga intaas ayaa sayidistikfaar ah yuu nabig yihi alayh sala slam kadibna wixii ka ratima ayuu nabig gadaal ka sheega wuxuu leeyahay man qaalaha qofka yidhaahda min annahaari maalinta qofkii yidhaahdo muuqinan isagoo yaqiinsan biha kelimadaas yaqiinsan allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuub ila anta arrintaas isagoo yaqiinsan maalinta yidhaahda man qaala qofkii yihahda min annahaari maalinta muuqinan isagoo yaqiinsan biha iyada macnaheeda iyo waxay keensanaysa yaqiinsan oo rumaysan kadibna geeriyooda min yowmihi maalintiisa qabla an yumsi intuusan galabaysanin fa huwa isaga min ahli ljanna ahlu janna ayuu ayuu nabig yidhi calayhi salatu wasalaam waman qaala qofkii ihad min alleyl habeenkan wahuwa isagana muuqinun yaqiinsan biha iyada oo famaata geeriyooda qabla an yusbixa intuusan waa bariisanin fahuwa isaga min ahli janna ahlu janna weyaan ayuu nabig yiri a slm rawahu albukhaari yaa ka nicmo weyn marka abuuu bibaain madmuumatin ba oo la goday uma waawin wahamzatin waaw iyo hamza mamduudatin la miday wamacnaahu uqiru waan qiraya waactarifu waan garaabaya weyaan waan ogolaanaya weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo lix iyo toddobaatanaad an wbana waa radi alahu taala anhu qal wuxu uhi thawbaan kaana rasul rasulka wuxu ahy sal slm ida nsarafa markuu ka laamo min salaatihi salaadiisa istaqfar allaha alla weyne ayuu dembidhaaf weydiisan jiray talaatan saddex jeer wa qaala wuxuu dhihi jiray kadibna allaahuma allahyow anta asalaam adiga ayaa nabadgelye ah wa minka asalaam xaggaaday nabadgelye ka ahaatay tabaarakta waad sala martay ya daljalaali weynaanta allihii u saaxiibka ahayo walikraam iyo karaamada saas ayuu nabiga dhihi jiray calayh salaa slam iyo qeybihii kale dabcan axaadiis kale caddaynaysa qaybo kaloo nabiga raacan jiray iila waxaa loo yidhi awsaaci waxaa loo yidhi wa huwa axadu rawaatihi xadiidkan ragga wariyey nin ka mida weeyaane oo iqaadu ka mid yahay kayfa alistiqfaar istiqfaarta sidee loo istiqfaarsani sidee la dhihi marka laistikfaarsani qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhihi astaqfir allah astaqfir allah alla ayaan dembidhaaf weydiisani alla ayaan dembidhaaf weydiisani rawah muslim saddex jeer xadiidku sideed boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha qaalat xaytan caaisha kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sal slam yuktiru mid badiya an yaquula inuu yidhahdo qabla mowti intuusan geeriyoonin subxaana waxaa nasahnaaday oo ceyb oo dhan ka hufnaaday allah subxaana allah allah ayaa mxuu ahay nasahan oo xumaan o dhan ka hufan weyaan wa bixamdihi mahadiisa lala qabo astaqfiru waan dembidhaaf weydiisana allah alla weyne wa atuubu aan u soo noqonaya an u tooba keenaya ilayhi isaga muttafaqun caleyh saasuu nabiga astaqfir اllah watuubu ileyh saasuu nabigeena badan jiray calayhi salat slam xadidkun sideed boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad wa can anasin radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi anas samictu waxaan ka maqlay rasulla rasulka ale sal l slam yaqul isagoo leh qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi ya bna aadam ina aadanow innaka adiga maa dacawtanii intaad ituugayso intaad ituugayso oo warajawtanii aad iqudaraynayso oo muxuu ahaa inaan kuu oon kuu naxariisa adig quudaraynayso rajaynaysa hafartu laka waan kuu dhaafaya calaa maa kaana wixii ahaaday minka xaggaada wax alla wix ka ahaaday walaa ubaali umana aabayeelay dembigaada weynaantiisa badnaantiisa waxaas aniga dan kama lihi rabbi li subxana wa tacala uma aabayeelay maadaama aad raja iga qabto maadaama aad muxuu ahay tuugaysid waxaasoo dhan waan daadinaya umana aabayeelay badnaantooda wax weyn agtayda kama ahayuu rabbi li subxana wa tacala nicmadan bal arka ikhwani ilkiraam ya bna aadam ibna aadanow low balaat haddii ay gaarto dunuubuka dembiyaalkaada canaana sama samada xawrkeeda iyo daruurteeda amaba samada muuqaalkeeda macana min asamaai wayaanin uma intaa kadib istakfartanii dembidhaaf aad weydiisato intaas dembiga laekaad rabbi oo hal mar iga daada aad tirahdo hafartu laka waan kuu dhaafay walaa ubaali umana abayeelay badnaantaas iyo intay laegin uma abayeela weyaan yabna aadam ibna aadanow inaka adiga low ataytanii haddii aad ila timaado biquraabi lardi arrada muggeed oo buuxda amaba muggeedoo dhow quraabka waa arlada buuxeeda oo dhan weeyaan khataayaa gafafa uma intaa kadib laqiitanii aad ila kulantay laa tushrik adoon ila wadaajinayn bi aniga shay aan waxna aan ila wadaajinayn oo shirki iska ilaalisay la ataytuk waan kuula imaanayaa biquraabiha arlada muggeedoo dhow makhfiratan oo dembi dhaafa rawahu tirmidi xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasan xadiidka waa xadiid saxiixun bishawaahidihi xadiid kale oo macnihiisa xambaarsan oo mxuu aha rag kale oon ahayn anas bin malik ay wariyeen markii loo canaanu sama uu yidhi bifat cayni caynta oo la kordhaba oo ca la yidhahda qiila waxa lyih huwa saxaab waa daruurta ama waa xawrka wa qiila waxaa lyih huwa isaga maacana wuxuu kuu muuqda oo laka adig oo minha samada xaggeed wixii kaaga muuqday inta ayada ah ay dahara ku daahira weyaan intaas dembi intaa la eg weyaan wa quraabu lardi u yidhina bidami lqaafi qaafka oo la goda wa ruwiya bikasriha qiraab la yidhahdo wadamu ashhar quraabka ayaana mxuu ahaa ayaana aad loo yaqaana oo mxuu ahaa muuqdeeh wahuwa isaga maa yuqaaribu wx u dhoweeyaan miluha wax arlada buuxeeda wax u dhoweeyaan ayaa la yidhahdaa quraab alard arlada inay buuxsanto dembi u dhow haddii alla ila timaado i rabbile subxana wa tacaala kadibna shirki aan kaa waayo waan ku dhaafaya waatan wali rabbile subxana wa tacaala xadiidka sideed boqol iyo xadiidka taban waa xadiid lqudsi xadiiska waa xadiid lqudsi weeyaan xadiidka sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma qalu cabdullahi bn cumar ana nabiya nabigeena sal slm can ibni cumar radi allahu tacala anuma ana nabiya nabigeena sal slm qaala wuxuu yidhi yaa macshara nisaai haweenka makaanan kulankoodiiyow dumarka makaanan kulankoodiiyow tasadaqna ama dumarkiiyow tasadaqna sadaqa la baxa hantidiinna wax kala baxa wa akirna waxaadna badisaan mar labaad min alistiqfaari dembi dhaaf weydiisashada oo aad rabbi aad weydiisanaysaan dembigiinuu idin dhaafo badiya weeyaan fa inii aniga ra'aytukuna waan idin arkay akara ahli الnaar ahli naarka dadka ugu badan inaad tihiin ayaan idinku arkay weeyaan oo markaa naarta liitusay dadka u badan inaad adinka tihiin ayaan arkay sadaqada iyo labadaas aad u badiyo qaalat imra'atun haweeneyna waxay tiri oo minhunna ayaga ka mid ah maa maxaa noo sugnaaday aara maa maxaan ku noqonnay nabi allow akara ahli naari ahli naarka dadka u badan maxaan ku noqonnay oo sababta annaga halkaana geysay oo naarta noo badisa maxay tahay weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tukirna waxaad badisaan allacna nacladda carabkiina way saarsaarantaho aad baad u badisaan dumarka ayaa u badan inay wax sheegsheegaan noocaas weyaan oo mxuuah cayda iyo waxyaabaha iyo rag ayaga ayaa kaga badan wa takfurna waad ku kufrisaan ood dafirtaan oo diiddaan alcashiira xaqa uu zawjka leeyahayna iyo wanaaggii iyo dhaqanka wanaagsanaana waa diiddaan weyaan oo wanaagii iyo dhaqanka suubanaa oo idinka dhexayna si kastaba ha ahaadee markii uun xanaaq iyo wax ay yimaadaan ama si una wax isu yar waad diiddaan ood waxaa weyaan dafirtaan weyaan maa ra'aytu maan arkinu nabigi calayhi salaatu salaam min naaqisaati caqlin kuwa caqli nuqsaansan oo wa diinin diinan diintoodan ay nuqsaansan tahay aqlaba ka adkaasho badan oo ka qaalib noqosho badan liduu lubbin nin caqli u saaxiib ah ka adkaasho badan ma aan arkin minkunna xaggiinna weeyaan wax caqli yar oo diin yar oo haddana muxuu ahaay nin caaqil ah inay ka adkaadaan ay u fududahay adinka cid idinla toomaan arkin ayuu nabig yidhi calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tihi gabadhii warka iyadaa wadata maa nuqsaanu caqli caqliga nuqsaantiisa maxay tahay nabi allow waa diin diin yari oo nuqsaansanaan iyo caqli yaraan ayaad muxuu nagu tilmaamtay arrintaa maxay tahay qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salat slam shahaadatu mir'atayn laba haweeney ama laba qof oo haween ah ee shahaadadooda iyo markhaatidooda bishahaadati rajulin hal nin ayay la markhaati tahay fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'atan miman tardawna min ashuhada an tadila ixdaahuma fatudakir ixdaahuma اlأkhra ayb watamkuu way nagaanaysaa alayaama ayaamo badan ayay nagaanaysaa toddoba beri wix ka badan mararka qaar laa tusalli ayadoon tukanaynin soomkiina ku dar ay soomaynin ay soomaynin rawahu muslim marka waxaa weeyaan nabigeenna saasuu ku celay calayhi الsalaatu wasalaam in istikfaarta ay badiyaan ay badiyaan sadaqadii waxaa weeyaan maxaa yeelay laba shay oo mushkilad ah ayaa jirta oo nacladbadida iyo wanaaggii iyo dhaqankii suubanaa oo la dafiro labadaas shay ayaa sabab idinkugu ayuu nabig yidhi alayhi salaatu wasalaam kadibna wuxuu cadeeyey in caqliga iyo diintaba ay naaqis tahay macnaheeda marka xadiidkan dumarka in garuun lagaga dhigo oo naaqisaato caqlin wa diin baa tihin nabigaana inku sheega nabiga iyo isku dirtay dumarkii ya oy nabiga la coloobaan soo mushkilad maaha waxyaabahaasoo kale waa laga dhowraa dumarka inaad tirahda ah, inaad caqli lahayn oo diin lahayn nabigaaba sheegay nabigaad la colayna sooma nabiga maxaad meeshu keenaysaa adinka mxuu ciraaq iyo iyo masaaib idin ka dhexayso iyo mxuu ahay xagasho maxaad nabiga u keenaysa alayh salatu salaam waa mogta arrin runtii waxyaabaha fiqixumid ay ka mid tahay oo ragga qaar ay ku dhaqmaan nabiga meeshaas hageynin kana fogey nabigana uma keenin alayh salatu slam mar lis xagana in xadiidkan la keeno uma keenin calayhi salaat salaam ee eh, waxaad weeyaan arrin iska jirta oo xaqiiqo ah ayuu nabi ka sheekaynayay ee eh, inaad ul kaga dhigto nabiga calai slat slam hadalkiisa oo tirahda markii ay hadashaba na caqli malida naga amas nabigaa ku sheegay macnaheeda saas maaha imisaa ragga oo dumarka ay ka caqli badan yihiin oo dhaqanka cidda iyo nolosha cidda iyo dhan walba dumarka ay u taagan yihiin ayagana muxuu ahaa meelahaasun iska un heehaabo sida muxuu ahaa bal eh, digaag iyo wax la a ah, meelahaas socda sooma tuurna sooma badna marka macnaheeda ma ahan naag kasta ama haweeney kasto nin kasta ayaa ka caqli badan macnaheeda saas boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiin dumar ah ayaa ka caqli badan malaayiin iyo kumanaan ragga waa macruuf waxbarashada marka goobaha la joogo soomaad arkin hadda xisaabaha iyo maadooyinka adag marka la dhigana imisaa raggaho muxuu ahaa ya meel foog oo jaranjaradii laga soo fulaya jogo gabdhaha qaarna ay meesha u sarraysa joogaan macnaheeda saas maaha macnaheeda waxaa weeyaan lesyaankoodaa tiro badan hilmaamkooda waxbay hilmaamayaan eh, xamaasadda qofka wuxuu ka kooban yahay alcaql walxamaas lidalik waxaa la yidhahdaa alxamaasu alxamaasatu unha walcaqlu dakar walaysa dakaru kalunha ragga qaara waxaas sheegaan xamaasada waa dhidig maxaa yeelay qofka inuu laablakac iyo lasoobood iyo waabakaas waa dhaqanka dhidiga lagu yaqaanay dumarka xataa lafdi ahaan alxamaasatu eh, alcaqluna waa wax deganoo mxuu ah culusoo qofka yani tallaabada uu qaada waa tallaabo aad u culus marka walayse dakaru kalunha marka ayaga waxaa ku badan dhanka xamaaska qalbi wanaaga ku badan wax yar ayaa laga yaabaa in maanta ayadoo mxuu ah dahabkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxeeda wadata haddii qof mxuu ahaa basada laga dilaaciyo dhiiga oo halkan yeel ay aragto ilmaheeda ay baahan yihiin wax walba aysaa yihiin oo lagu calacala inay mx ah, wax alla waxay wada ay wada furtaa laga yaabaa caqligana muxuu keenayaa in wixii la kala qaybiyo walaa tajcal yadaka mahlulatan eh, nacam ayadda io saxa walaa tabsuta kula lbast marka in aad wixii saas u wada fidiisana ma ahan inaad ku dhegnaato qoorta halkaas waxaa eh, weyaan aad imtixaan noqotona ma ahan taas marka iyada waxaa ka qalib noqonaya in maalan tusaalahaan ay markiiba kusii dayso haddii ay xanaaqo tusaalahaan ninka ragga markuu xanaaqo waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo badan isku celiyo lakiin ayada xamaastii markaas eada haddii aad basa ugu samays ifur waa meesha ugu dambaysay oo meel laga soo noqona aanan lahayn sooma marka naqsiga caqliga la sheega waa xamaasada ku badan wax kale maaha intaas weeyaan marka yaanan loo fahmin waa xoolo waxba ma fahmayso waxba tihid xadiidkaasa u daliila ah. war axaadiista nabiga ala sala slam iyo dumarka isku dirin arrinta ayadan waxyaabaha ay runtii ay qolyahan dumarkan xuraynayna u taagan dumarka way addoonsanayaan dumarka xoreynaya qolyaha u taagan been ay sheegayaan maxaa yeele dumarku ay qofka bini aadamka ah waxa ugu sarreeya ma taqaanaan qof aan naqaano oo taqaano oo macruufa inaad tidhahda waryaah ama aad qof aad u taqaanaa cali aad tidhahda yuusuf oo daa'iman yuusuf ugu yeerta ka warrama sooma dhibsanay haddii aad qofkii tidhahda yuusuf cali ayaa la yidhahdaa aad mar alle markaad la kurta ad tihada yuusuf maxamed mar alle markaad la kuranta ka warrama qofkaas waa qof aad dishay ood qofka wuxuu ugu jecel yahy magaciisa iyo nasabadiisa iyo nasabkiisa ugu jecel yahay qolyahaas wax kasta way ka soo tageen heer waxay gaarsiiyeen naagti aabbala'aan la dhigo oo qof garac ah oon aabba laga dhigo oo muxuu ahaa loo bixiyo heblaaya hebel hebelka ma taqaanaan ma abeeda qabitaan ma jira qabitaan yeela waa baab muxuu iska un kii qabay iska badha ah, waa sax wa qabay illan aya wax isku qabaan waxoode kii qabay ayaa waxaa weeyaan aabba looga dhigi kuwa ayaga ah oo beenta zuuran wa buhtaanan u sheeganaan in dumarka ay xuraynayaan oo dumarka intay jiinis wada xireen aroortii canugiiy mxuu ahaa xanaanadiisi laga rabaa jiiris ay xiran maqaxad haddii la galaa iyadna waa iska bixina asna waa iska bixinaya rafaadka dhibaatada haysato kuwaasa waxay leeyihiin dumarkii aan u muslimaadka ahay oo la cadaabay oo la kharibay kuwaas marka xadiidkaan iyo mxuu aad adiga aad dhul kaga dhigto war niminkan waxay sheegaan warno kuwaan caqli la'aantana dhigay kuwana xurayna oo beenbeenta been ay u sheegayaan kuwaasaa marka raba u noqona marka waa in la dhowro xadiidka nabiga waa sax alayh salat slam jaanibka naqsiga uu kaga jirana wuu cadday nabiga alai slat slam oo markhaatidii hilmaamka keeni an tadila axdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra haddii mid ay hilmaamto hilmaamkia ku badan dee cawaarid iyo waxyaabo aan ragga marayn ay marayaan walla ay noqonaysaa qabla alwalc caada ku dhici markay caadada ku dhacda waxaa isbedela dhaqankeedii abiicadeedii xanuun baa ku taagan yani qofki murugo badan baa fuuli wamaa ilaa dalika walacay noqonaysa markuu qof walac noqdo waxaa warshad ayaa calooheeda gudaheedii iyo raximkeeda ka samaysmaysa adi warshad kaa samaysan lama arka iska raaxaysta o iska dhaaqday wabilahi towfiiq laakiin iyadii baabkaasoo dhan ay dhabarka u saarta ilmihiiya dhibayaan wamaa ilaa dalika qofki marka hilmaamkeedaa badani way fool markay gaarto waa nafbaxyo waa qabri mxuu ahaa eh, dhinaciis kula hadi ashya waxay keenayaan qofta inay wax badan hilmaamto inay wax badan mxuu ahay ay si ka noqdaan marka arrimahaas ayuu rabbigan subxana watacala muraacaynaya ood fiirinaya isaga laa yaclam man khalaqa wahu latiifu lkhabiir marka nisyaankaas waxaa keena an tadila axdaahuma cawaaridtaas ragga aan marayn ayaa mari cawaaridtaas ayaa mari marka waxaan kala jeedaa marka in dhankaas loo fasiro oo sida saxdood alla u jeeda subxana wa tacala la aado ayaa la rabaa laakiin in garuun iyo mxuu ahaa Eh, wax ku hiliyo adiga dumar eh, islaantii aad ku dhibaatayso ama aad kaga adkaato ama aad in laga dhiga axaadiista maahan yaanan laisku dirin diinta iyo dumarka yaanan garab loo noqonin mxuu ahaa eh, qolyahan dumarkan xulina loo beenta sheegaan yaanan garab looga noqon noon axaadiista iyo aayaadka aan istikhdaam iyo adeegsi khalad loo adeegsanin taas waa arrin muhiim ah dad badan ayaa laga yaaba oo weliba dee diinta wax ka yaqaano xadiidkan camal ay la boodayaan kadibna waxaa laga yaaba qofka inuu diintaba kaga cararabo soomada maqlin waxa la dhihi jiray sheekh sheekh hebel diinta igu cayn nin caamo iyo nin sheekha muxuu ahaa asku yar dhanaan maqlay markaa isku dhaceen kadibna wadaadkii intuu muxuu aha masaajidkii istaagay ninkanoo caamo diinta aad uma yaqaan ayuu marka eh, xadiid iyo ayado iyo isaga ma sheegay magaciisa laakiin dee wuxuun lagu isku hayay ku saabsan uu saas ugu sii daeyey marka sheekh wuxuu yidhi sheekh hebel waxaad yeeli diinta igu cayn marka baabkaas waa baab loo bahanya in runtii aad iyo aad loogu baraarugsanada maxa yeele wax badan baa ka ratay mikro dhibaata ah ayib xadiidka waan ka baxnay marka baab اlistiغfaar ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala dunuubtan inu dhaaf waxaan gelaynaa baab baabkaas ka sii weyn oo ka qiima mxuu ahaa runtii ka sii culays badan kagana dhow meeshii loo socday oo meeshii istighfaarta mogta waa inta adduunka aad ku suganta waa adduunka waa laga tagay jannadii ayaa marka iyo khayrkeeda iyo wa tacala wajigiisa aragtidiisaba inuu rabbi nagu irsaaqa annaga iyo waalidiintanaga iyo awlaadeenna iyo aswaajdeena iyo aqribadeenna iyo jamiic almuslimiin baabu bayaani maa cadda allahu alla wuxuu diyaariyey caddayn la caddeey ayuu baab yahay tacaala alla kor ah lilmuminiina muminiinta fi ljannati jannada ugu diyaariyey caddayn la caddeey ayuu baabkan u baabya weyaan baabu maa shay ayuu u baab yahay baabu maa shay ayuu baabu cafwan baabu bayaani maa shay caddayntii ayuu u baab yahay acadda allahu alla weyne uu diyaariyey tacaala alla kor ahay lilmuminiina muminiinta ugu diyaariyey fi ljannati jannada caddayn la caddeey ayuu baabkan u baab yahay weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa alla ka baqa fii jannaatin jannooyin iyo beero ayay ku sugan yihiin iyo wacuyuunin indha cuyuunin ilal biyo ah oo saa u burqana ayaa waxaa weyaan ay ku dhex sugan yihiin weeyaan yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doonaa udkhuluuha gala jannadaad bisalaamin nabadgelye aaminiin adinkoo aamin ah oon baqdin aanin ku jirin oo taxaashlaaynaysaan oo cidaad ka baqaysaan cidaad dhag jalaq u ayna jirin gala ayaa loo dhihi doonaa weyaan udkhuluuha gala bisalaamin nabadgelya aaminiin adinkoo mxu aamin ah wanasacnaa rabbi wuxuu le marka wanasacnaa waxaan ka siibnay maa shay ayaan ka siibnay fii suduurihim xabadkooda ahaada oo min hillin xiqdi ah adduunkan waad aragteen safkan ayaaba laisku qabani waana insha allahu tacala waa laga hadli doonaa sufuufta dhib baa ka jira mar baan insha allahu tacala kolleyba tawjiih waraaqa waxaa noo timid oo idaarada ka timid waa laga hadli doonaa insha allahu tacala iyo maamulka masjidka marka waxbaa laisku qabani safaa laisku qabani xataa waa cibaada weysada lasku qabani musquushi weysaa lasku qabani wax walba baabuur alisku qabani waana muminiin labadaba ahlu janna ilah baa janay subxana wa tacala marka rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay wanazacnaa waxaan ka siibnay maa fii suduurihim xabadkooda wuxuu ku sugnaaday min khillin xiqdi iyo caloolqabad ahoo dhexdooda ka dhexeey ayuu rabbi subxana wa tacala kana suno ka siinaya kana ka bixinaya labadaba laga saari muminiinta dhexdooda waa laga saari nacam wanazacnaa waxaan ka siibnay maa fii suduurihim wixii xabadkooda ku sugnaaday min khillin xiqdi iyo cawalqabad ahaa ikhwaanan ayagoo walaalo ah calaa sururin sariiryaalo mutaqaabiliin iska soo horjeeda weyaan saas ayaa lagu loogu nicmayna weyaan laa yamasuhum ma taaban doona fiiha jannada dhexdeeda nasabun tacaabo wamaa hum ayaga ma ahanin minha jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga saaro ma ahanin weyaan way ku waarayaan yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt saas ayuu rabbi subxaana wa tacaala waxaa weyaan la naadin doona weyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi yaa cibaadii si u yara bal arka yaa cibaadi yaa insaan lama dhihin ya bna aadam lama dhihin yaa cibaadii addoommahaygiiyow ayuu rabbi le subxana wa tacaala laa khawfun cabsi calaykum dushiina ma ahaanin alyowma maanta walaa antum adinkana ma tihiin taxsanuuna kuwa murugooda ma tihiin wayaan kuwaas waa kuwe rabbi aan ka mid noqona waan rabnaa aad baan u jecelnahay aladiina waa kuwii aamanuu alli nabi oo wakaanuu ahaayeen muslimiina kuwa hogaansamo oo aayaadkaas waxay keensanaan iyo awaamirta alloo hogaansama kuwa ahaan jireen weyaan yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doonaa udkhuluu gala aljannata jannada gala antum adinka keligiin ma antum adinka iyo wa aswaajukum haweenkiinna iyo xaasaskiinna gala ayaa la dhihi doonaa weyaan tuxbaruuna adinkoo linfarax geliyey xubuur iyo farax farxad iyo reerayn adinkoo maxay qabtaan weyaan yuaafu waxaa lala dulwareegaya lala gaaf wareegaya calayhim dushooda bisixaafin xeerayaal iyo saxano oo min dahabin dahab ka samaysan iyo akwaabin koobab ayaa lala dul wareegaya weyaan wa fiiha jannada dhexdeeda waxaa ku sugan maa nicam oo tashtahiihi ay jeclaato oy danayso alanfusu nahofyaalka ay daneeyaan ay danayso weyaan oo wataladu ay ku qabowsato oy ku barwaaqaysato oy macaansato alacyun macaansadaan weyaan wa antum adinka muminiintay fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna aad ku wa tilka taasaytu aljannatu waa janna allatii jannadaasoo uuridtumuuha lidin dhexheshiyey bimaa bisababi maa kii sababtii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa shaqeeyo weeyaan oo la imaado camal ilaahay uu wa tacaala lakum adinka ayuu idiin sugnaaday jannada gudaheeda faakihatun khudaar aad badan oo duwan faakihatun khudaar kaiiratun aad u tiro badan minhaa khudaarta xaggeeda ayaa ta'kuluuna cunaysaan wa tacaala waa jannada io ilahi wa tacala wuxuu u diyaariyey addoomihiisa ka baqa subxana wa tacala jacalana allahu minhum wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa alla ka baqa fii maqaamin boos ayay ku sugan yihiin amiinin aamin ay ku sugan yihin kuwa alla ka baqa subxaana wa tacaala boos aamin ahay ku sugan yihiin fii jannaatin beerayaalo wa cuyuunin ila biyo burqana weeyaan cuyuuntaas dabca cuyuuntii min maa min khamr min eh, waxaa laban min casal wamaa ila dalika fii jannaati wacuyuun yalbasuuna waxay xiranayaan min sundusin waistabra sunduski istabraqa waa noocyo xariirta ka mid oo aad u sarreeya u qiimo badan weeyaan mutaqaabila iyagoo iska soo horjooda kadalika sidaasoo kale kadalika sidaasoo kale wazawajnaahum waxaan u guurinay bixuurin kuwa cadcadaan badan cinin indha waweyn indha waweynaan oo qurux darmaaho indha weynaan aad qurux badan weeyaan yadcuuna waxay u yeeranayaan bikulli faakihatin yadcuuna waxay laa yaduuquuna ma dhadhamiyaan fiiha jannada gudaheeda almowta geeri ma dhadhamiyaan ila almowtata aluulaa geeridii hore oo ku dhacday mooyaan kale kuma dhacda weyaan wawaqaahum wuxuu ka badbaadi rabbi cadaaba aljaxiimi jaxiimo cadaabkeeda ayuu rabbi ka badbaadi fadlan waa fadli oo oh, arrinka asaga min rabbika rabbiga xaggii ka ahaaday dalika arrinka asaga huwa isaga alfawzu waa liibaanay waa liibaan alcaiimi aada weyn waxaan ku soo jirnay baabu bayaani ma acadda allahu tacaala lilmuminiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u diyaariyey muminiinta jannada gudaheeda cadayn la cadayaan kusoo jirnay wa qaala tacaala la wuxuu yidhi ina alabraara kuwa baariyaalka ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansamay baariga u noqday la fii naciimin nicmooyin ayay ku sugan yihiin cala al araa'iki sariiryaala ayaa yanduruuna iska fiirinayaan waxaa weeyaan ay ku fadhiyaan araa'igta waa meelaha sarsara oo wanaagsan oo lagu tiirsado weyaan tacrifu waxaad garanaysaa fii wujuuhihim wajaalkooda waxaad ka garanaysaa nadrata anaciimi nicmo dhalaalkeeda iftiinkeeda ka garanaysaa weyaan yusqowna waxaa laga waraabinayaa min raxiiqin khamra nadiif ah oo makhtuumin la daboolay ayaa laga waraabinaa weyaan khitaamuhu daboolkiisana miskun waa miski weyaan wa fii daalika arinka isaga ah iyo jannadaas la tilmaamay oo wanaagga badan falyatanafas ha ku tartameen almutanaafisuuna kuwa tartama oo adduunka ku tartama weeyaan wa misaajuhu waxaa lagu daray oo lagu dheehay min tasniimin biyo il kor ka soo shubmayso laga soo shubay ayaa waxaweyn lagu dheeh wey wa misaajuhu waxaa lagu dheehay oo lagu muxuu ahay qasay lagu diyaariyey min tasniimin biyo il kor ka shubmayso ka yimid weeyaan caynan waa iloo yashrabu ay ka cabaan biha iyada almuqarabuuna yashrabu biha almuqarabuuna kuwa muxuu ahaa ilaahay u dhow subxaana wa il ay ku cabaan oy ka cabaan weeyaan saas ayuu rabbiga le subxana wa tacaala xadiidka kun sideed boqol iyo sideetanaad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi jaabir qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem yaakulu ahlu ljannati ahlujanna waxay oo wayashrabuuna way cabayaan walaa yataqawauuna ma saxaroodaan walaa yamtakhituuna diifka ma imaado walaa yabuuluuna ma kaadiyaan walaakin warka lagu laabaya acaamuhum cunadooda daalika ee kaasaga ah jushaa'un waa deec karashxilmiski miskiga dhididkiisoo kale ama miskiga caraftiisoo kale yulhamuuna waxaa lagu ilhaamiyaa oo lagu hanuuniyaa ood alla subxaana wa tacaala ku beeraa atabiia tabiixda iyo wاtakbiir subxaana allah iyo allahu akbar ayuu alla ku ilhaamiyaa kamaa yulhamuuna sida looga ilhaamiyo oo looga muxuu ah hanuuniyo annafasa neefsiga hadda markaad neefsanayso goor aad neefsatay isaad u neefsatay ad sanka laga haayo ama muxuu ahaa samboorku haayo amaba aad qofka neef ay hayso gooni lakiin marka caadiga inta jeero neefsatay isaad u neefsatay miyaa taqaana maya saasaad rabbi subxana wa tacaala ugu ilhaamina in ay dikrigaas la imaadaan marka intaanba aqr la gaarin hadda adig isku ilhaami hadda inaad mxua saas kuu noqda isku day arintadhadhaaje weyaan xadiidkun sideed boqol iyo ko iyo sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu taala anu qala wuxu yhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slem qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi acdadtu waxaan u diyaariyey licibaadii addoommahayga asaalixiin ee susuuban waxaan u diyaariyey maa la caynun il waxaynan ra'at arag walaa udunun dhegna waxay samicad maqlin walaa khatar aanan ku dhicin calaa qalbi basharin qof bashar ah qalbigiisaan kusoo dhi inaad rabbi subxaana wa tacaala aan u diyaariyey ayuu leey rabbiga subxana wa tacala waqra'u waxaad akhrisaa in shi'tum haddii aad doontaan falaa taclamu nafsu maa lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun falaa taclamu ma ogsoona nafsu naf maa ukhfiya wixii loo qir lahum ayaga oo min qurati acyunin il qabowsigeeda jazaan waa abaalmarin jazaan yujdaru waa la abaalmarina jazaan abaalmarin bimaa kii ayaa lagu abaalmarina kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa shaqaysto weeyaan oo la imaado marka camalkan wanaagsan ayaa lagu siinaya mxuu ahaa waxyaabahan ay nafta loo qariy o garanaynin siduu rabbigan cadday subxana wa tacala wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anu ardahu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem walu zumratin koox tan u horayso awalu zumratin koox tan u horayso oo yadkhuluuna galaan aljannata jannada galaan calaa habeenka afari tobanaadka ay joogta waa xagga dhalaalka iyo iftiinka iyo quruxda weyaan waxay u egyihiin ma ahan bil suuraddan caadiga laakiin waa xagga iftiinka xagga dhalaalka xagga quruxda iyo xagga muuqaalka weyaan uma intaa kadib aladiina kuwa yaluunahum ku xigaana calaa ashaddi kowkabin xidigkan ugu daran duriyin ifa fi samaai samada idaa'kan xagga iftiinka ayna saasay yihiin weyaan saasay ahaanaan weyaan laa yabuuluuna ma walaa yataqawaطuuna ma saxaroodaan walaa yadfaluuna ma candhuftumtaan walaa yamtakhituuna ma diif lama imaadan oo diif kama imaado amshaatuhum shallooyinka ay timaha ku shallaysaan addahabu waa dahab weeyaan warashxuhum dhididkoodana almisku waa miski cadarka aadka uu fiican weeyaan wamajaamiruhum unsigoodana aluluwatu waa geed la yidhahdo cuuduiib uluwo la yidhahdo weyaan geed aad u carab badan weeyaan dabcan markii magacaa la wadaagaa laakiin marka macaanida ay noqoto miskiga hadda adduun ma ahan kan aakhara malabka aakhara iyo kan adduun isku mid maaha fawaakihda adduun iyo tan aakhara isku mid maahan magacii unbaa muxuu aha ay wadaagaan laakiin dhan walba waa ku kala duwan yihin weeyaan wax hadda lisu dhoweyn kara ma ahan awaajuhum xaasaskoodana alxuurulciinu weeyaan gabdhaha xuurulciinka ayaa xaasas u ah calaa khalqi rajulin nin abuurkiis ayay la too yihiin waaxidin quruxda iyo sidaa yihiin weyaan ama alaa khuluqi rajulin waaxidin hal nin oo dabci wanaagsan dabcigiisa ay leeyeelanaan labadaba waxaa wey way soo aroortay calaa suurati abiihim aabbahood sawirkiisa ay leeyihiin oy la sawir yihiin aadamu ahaa aadama ahaa situuna diraacan lixdan dhudhun ayay jiraan fi samaai samada dhirarkoodana lixdan dhudhun ayay jiraan muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin albukhaari wa muslim aaniyatuhum waalashooda fiiha jannada dhexdeeda dahabu waa dahab weeyaan wa rashxum dhididkoodana almisku waa miski weeyaan walikulli waaxidin in la arka wuxuu leeyahay oo minhum kuwaas ayaga ka mid akhyaarta ah awjatan laba xaas ayuu leeyahay abcan xaasaska laakiin labadan ayaa tilmaam gooni ahaaneed iyo masiid mxuu ahaa jamaal aad rabbi sii subxana wa tacala minhum walikulli waaxidin la arko minhum ayaga ka mida zawjataan laba xaas ayuu leeyahay yuraa waa la arkaa mukhu suuqihima gomadooda dhuuxa ku jira ayaa la arkayaa min waraai laxmi hilibka dushiisa ayaa laga arkaya min alxusni qurux iyo wanaag darteed weeyaan la khtilaafa iskhilaafitaan baynahum dhexdooda ma ahanin walaa tabaaqud isu carooshana ma ahaanin dhexdooda weyaan quluubuhum qalbigoodana qalbu rajulin nin qalbigiis waaxidin keliga weyaan yusabixuuna way u tasbiixsanayaan allah alla weyne bukratan aroortii u cashiyan galabti weyaan qowluhu calaa khalqi rajulin waaxidin rawaahu bacduhum bifatxi lkhaa'i oo khalqi layidha waskaan laam khalqi caadi laga dhigo wa bacduhum barkoodna bidamiha in la godo wa kilaahumaa labadoodaba saxiixun waa saxiix weyaan oo khalqi iyo khuluq la yidhaahdo labadaba sax weyaan hada wallahu aclam wsala allah wslm cala cabdi warasuuli mustafa Eh, insha allahu tacaala habeen dambe oo axad ah waxaa noo jiri doonta muxaadaro aad u qiimo badan oo ka sheekaynaysa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo maxabadiisa waxaa noo jeedin doonaa fadiilat sheikh doctor cabdilcasiis cali axmed oo taqaanaana insha allahu tacala noo jeedin doona oo habeenka axad habeen dambe bacd salaat almaqhrib habeenka ka dambeeyo oo isniinta ay soo gelaysana insha allahu tacaala waxaa noo jiri doonta muxaadaro ayadna qayim ah oo fadiilat sheekh maxamuud maxamed shibli uu noo geli doona ayadna insha allahu tacala oo ku saabsan mawlidka nabiga calayhi salaatu salaam oo ummadda kala geeyey laisku haysto culaysyo badan ay ka jiraan ayaa insha allahu tacaala uu si fiican u kala dhigi doonaa shubahaadka qolyaha mawlidka jidayna ayuu si fiican insha allahu tacaala ugu hadli doonaa marka labadaa muxaadaro ayaa noo jiri doonta hal cashir oo aad u yar ayaa ka harsan kitaabka insha allahu tacaala halka cashir oo kitaabka ka harsan hadduu ilah yihahda habeenka talaadada ayaan insha allah dhammaashtiri doonaa habeenka isagoo la dhammaashtiraana su ayaa jiri doona dadka ardayda oo kitaab ku taxan dabcan qof la hebel ma laakiin su-aalo ayaa lasoo dhigi doonaa sida caadano ahaan jirtay su ayaa laga jawaabi kadibna maadaama aan ku jirna mustawihii labaad mustawihii koobaad uu noo soo dhammaaday imtixaan baa lagu qaaday shahaadooyina lagu bixiyey saddex kitaabo hore mustawahana laba kitaab ayaan sheegnay labada kitaab kitaabka riyad saalixiinka oo runtii nala dahay laakiin culayskiisa iyo qiimihiisaba labadaba lahaa ilaha subxana watacaala inuu khayr nooga dhamayn aan rajaynayno noo dhammaaday kitaab kale oo isaga aan ka liidanin oo la yidhaha almuqni bima fi saxiixayn waa kitaab magacaas wata oo taqriiban isna aan ka yarayn kitaabka riyaadka ah oo ilaa laba kun oo xadiid ku dhowaad ee ka kooban kitaabkaas iyo riyaadka markii laisku dara ayuu mustawihii labaad insha allahu tacala ku dhammaan doonaa mxuu ahaa mutuunta xadiidka nabigeen calaih salatu salaam ama qaybta labaad iyadna imtixaan baa lagu qaadi doonaa shahaadada lagu bixin doonaa iyagoo isku xiran kadib ayaa insha allahu tacala mustawaa saddexaad aan u gudbi doonaa rabbi subxana wa tacala inuu noo islan rajaynayna assunan wasaxiixayn ayaa loo gudbi doonaa marka insha allahu tacala habeenka talaadada ah ayaan kitaabkiiskugu soo noqon doonaa gabagabadii kitaabka iyo xafladiisii iyo casharka inta yaroo ka harsan inaan dhammayno hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdi rasuuli mustafa